bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu lilahi rb اlcaalamiin wالsalaaةu waالsalaam عlى rasuuli اllahi waalihi waصaxbihi ajmaciin ama bacd kelimadeenu waxay ku saabsan tahay raacitaanka salafka iyo kudayashadii saxaabadii kiraamkayda wanaagsanayd iyo ardadii ka dheegatay diinta ka qaadatay taabiciinta ahayd iyo aimatu salaf itibaacoodii ayay kelimadu ku saabsan tahay waxaynu ka garanaynu ka sheegaynaa insha allahu tacaala amhilana waynu tilmaamaynaa nabiga sal ly slam waxaa ka sugan inuu yidhi khayru nnaasi qarnii uma aladiina yaluunahum uma aladiina yaluunahum uma yaأtii bacda dalika qowm tasbiqu shahaadaatuhum aymaanahum ilaa aakhir اlxadiid nabigu wuxuu leeyay salawaat ullahi wasalaamu xadiidka waxaa soo saaray bukhaari iyo axmed iyo keyrkood baa soo saaray min xadiidi caaisha radia allahu tacaala canha xadiiث abi hurayra fii muslima waa jira xadiiثu cimraan cinda sheikhayn waa jira xadiiثu caaisha cinda muslim axaadiis fara badan baa jira oo macnaha tilmaamaya iyo xadiidka hadda hore aan sheegnay xadiidka cabdullahi mascuud ahaa nabigu wuxuu tilmaamayaa qarnigii bulshadii soo martay adduunka iyo dadkii muslimiinta ahaa qarnigii asagu uu noolaaba u khayr badnaa oo u wanaagsanaa nabigu wuxuu sheegay waxaa ku xigi doonaa qarni labaad oo asaguna khayr badan waxaa ku xigi doona qarni saddexaad oo asagoo khayr badan qarniga qeexidiisa afartan sana lagu sheegaa siddeetanna waa lagu sheegaa boqol sana lagu sheegaa waxaa kaloo lagu tilmaamaa mutlaqu zamaan xilli iyo fac iyo dhalin cayiman iyo jiil mar soo kacan oo lagu tilmaamaa khayriyada ayadee la tilmaamaye lagu sheegay inuu nabigu qarnigiisa khayr badnaa qarniga ku xigayna uu ku xigay kii saddexaadna uu ku xigay waxaa loo jeedaa ka qarni ahaan iyo ka xilli ahaan baa loo jeedaa iyo mabda iyo diintii markaa jirtay baa loo jeedaa laakiin ma aha fardi fardi oo ma dhici ma odhan mayno qarnigii labaad ruux kastoo joogay wuxuu ka fadli badan badanyao ka wanaagsan yahay qarnigii saddexaad ruux kastoo joogay saynan u odhanaynin qarniga saddexaad dadkii joogay nin kasta gooni ahaan wuxuu uga khayr badan yahay uga wanaagsan yahay qarniga afraad dadka ku jiray ee ka guud ahaan iyo jumla ahaan majmuuc ahaan baa loo qiimaynayaa waxaa dhici karta maanta nin jooga oo wanaagsan oo ahlu khayr ah oo diinta ku dhaqmaya oo rasuulkaiyo salafka raacaya inuu ka wanaagsanaado qarnigii labaad ama saddexaad nin joogay baa dhici karta ee hawsha la qiimaynaya waa ka guud ahaan iyo majmuuc ahaan baa la qiimaynaya waxaynu leenahay waxaa waajib ah ruuxa muslimka inuu raaco ariiqii rasuulka salawaatu wasalaamu calayhi iyo saxaabadiisii inuu raaca waajib ah iyo taabiciintii ardaday ka qaadatay cilmiga saxaabada inuu raaca waajib weeye rabbi wuxuu leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu atiicu llaha warasuulah wqaala tacaala qul aiicu llaha wاrasuul waqaal waaطiicu llaha wاrasuula lacalakum turxamuun wain tuiicuuhu tahtaduu man yutic arasuula faqad aطaaca allah wma aataakum اrasuulu fakhuduuh wma nahaakum canhu fاntahuu qul in kuntum tuxibuuna allaha faاtabicuunii yuxbibkum اllah ahlu saxiixeynku waxay soo saareen iyo keyrkoodba idaa nahaytukum can shayin fاjtanibuuh waidaa amartukum biamrin faatuu minhu ma staactum intaasoo adilahun sheegnay iyo axaadiidta waxay caddaynayaan in nabiga salawaatullahi wasalaamu caleyh haddii la jecel yahay oo la raacay oo la rumeeyey dariiqiisii iyo wadadiisii la raaco ninkii rasuulka raaca alluu raacay subxaanah wa tacaala ninkii nabiga ateeca ilaahay buu subxaana wa tacaala ateecay ninkii nabiga jeceli waa inuu asaga raaco ninkii nabiga raacaayo waa hanuunayaa baa adeecdaan waad hanuunaysaan haddaan la adeecinna la hanuuni maayo waa la dhumayaa nabigu wuxuu sheegay salawaat wasalaamu calayhi haddaan wax idanka reebo dhammaantiiba ka hadhaa haddii aan shay idan faro idan amrana waxaad ka awooddaan kala imaada waxaa awoodduna aysan ka baxsanayn la imaada waxaa kaloo soo aroortay min xadiidi abi hurayra fi saxiix albukhaari wahayrihi kullu ummatii yadkhuluuna aljannata ilaa man aba ummadda dhammaanteed jannaday gelayaan baa layidhi oo ahlu janno weeye nin diidayba mooyeen ninka asagu diida de lagu qasbi maayo lagu dirqin maayo man aطaacanii dakhala اljanna waman casaanii faqad abaa ninka aniga nabi maxamed ee adeeco ee raaca jannadii buu yeelo waa galay ninkii i caasiyey u gacan saydhana ninka asagaa naar buu kasbado naar buu galaya fi saxiixayn waxaa ku sugan xadiidka dheeraa markii la tilmaamay nabiga akhlaaqdiisii la tilmaamayey in la yidhi faman aطaaca muxamada faqad aطaaca allah waman casaa muxamada faqad casa allah wa muxamadu faraqa bayna annaas muxamed ninkii adeeca ilaahay baa adeecay subxaanau wa tacaala muxamed ninkii caasiyana ilaahay buu subxaanau wa tacaala caasiyey maxaa yeelay nebiyulaahi maxamed asagaa kala saaray ummadda yacni ummadda laga hadlay waa maxay gaalo iyo muslimiin buu kala saaray xaqii gaalada goonibu waa caddeeyey iyo waajibka kaaga aadan muslimiintii xaqoodii goonibu waa caddeeyey iyo waajibka kaaga aadan iyo xubinka ay kaa mudan yihiin yacni waa faariq ama waa mufariq bayna alxaqi waalbaatil waa mumayiz iyo furqaan weyn nabigu salawaatullahi llahi wasalaamu calayhi kala saaraya xaqa iyo baadil kala saaraya itibaaca aynu ka hadlayna waxaanu kusoo koobaynaa dhowr qodob ilaa shan qodob baynu ku koobaynaa qodobka koobaad waxaynu leenahay rabbi subxaanahu wa tacaala asagaa khaaliq ah dunida inteedoo kale iyo makhluuqaadkaoo dhanna waa makhluuqiin la abuuro waa uun iyo dad la abuuray wey ilaahay waa khaaliq subxaanahu wa tacaala wixii ka soo harayna waa makhluuqiin cid maanta sheegan kartay ama hadda korba sheegatay inay adduunka iyo uunka iyagu abuureen ma jiraan hal nafaroo bini aadama oo sheegtay lama hayaa layidhi cala ilaaq ninka u badnaa ee fircawn ahaa masar buu sheegtay in yaroo masaroo qaahir ee wixii ka agdhawaabuu sheegtay ayib iyo nin yidhahda anugu ilmahaana abuuray ilmahayga nin laakiin dunidoo dhanba wareegaysa sheegto yidha waxa malaa'iga ah ama jin ah ama cer iyo dhul ah ama hawo wareegaysa ama uun iyo geedey dhir ah anaa abuuro anaa adduunkan ku amartaaglaynayaaye ilaa yowmina hadaa lama hayo lamana heli doono ayib taa waxay tusaysaa ruux kastooo bini aadama fitra ahaan waxaa ku abuuran inuu ictiraafsan yahay rabbinimada ilaahay subxaana wa tacaala oo saa darteed towxiid rubiya wax khalqigu inkiray ma jiraan fircoon oo asagoo marar badan muujiyey inuu inkirsan yahay qalbi ahaan iyo run ahaanna aaminsanaa inuu rabbi subxana wa tacala khaaliqa keligii u yahay saa darteed waxaa le lahu اlkhalqu wاlmr tabaaraka allahu rab اlcaalamiin hal min khaaliqin hayr اllah intaaba waxay caddaynaysaa daa waxdat abuuruhu inuu hal mid yahay bay caddaynaysaa inta kalena ay yihiin makhluuqin la abuuray taa marka waxay keenaysaa maamulka iyo fulinta iyo qorshaynta iyo raacidda intuba inay ka soo fulaysa hal meel ay ka soo fulayso oon adduunku uusan maamuli karin waxaan ahayn hal jahbasa maamuli karta oo allah subxaanahu watacaala marka intaa waa ogolaan nin maanta diidan inuu rabbi khaaliqiisii yahay ma jiraan ninka afka ka didana qalbiga ayuu ka ictiraafaya ka rumaysan yahay qodobka labaadee raaca waxaa wey waxaanu leenahay maadaama aanu ogolaano inuu rabbi khaaliq yahay inta kalena ay uun rabbi abuura ay yihiin ninka wax abuuray ama sameeyey ama dhisay asagaa xaq u leh inuu dejiya nidaamkii lagu maamuli lahaa waxa uu sameeyey tusaale ahaan nin maanta hadduu guri dhiso ama beeriya aseenda uu sameeyo ama bulsho uu dhiso asagaa u xaqle inuu u dejiyo dastuurka ay bulshada ku dhaqmi lahayd gurigaa qaabkii loo maamuli lahaa ciddii degi lahayd biilka laga qaadi lahaa ijaarku wuxuu noqon lahaa cidda degaysa ninka mudan ninkaan mudnay asagaa looga dambaynay maadaama rabbi adduunko dhanba asaga uu leeyahay asaguna u abuuray asagaa u mudnaan leh xaqna u leh inuu dejiyo nidaamkii iyo dastuurkii iyo kitaabkii lagu maamuli lahaa wax adduunka jira oo muuqdo oo jooga oon maamul iyo nidaam ubahayna ma jiraan masaajidka hadda aynu fadhino nidaam la socon maayo reerka iyo bulshada iyo qoysku ee nidaam la-aan socon maayaan waa in horjoogo la helo mas-uul la helo raacyada iyo shacabu maamulo caruurtii iyo haweenkii iyo dumarkii iyo inamadii meesha joogay ay noqdaan yacni nidaam waa in la helo lagu hago adduunka asaga maadaama uu rabbi mudan yahay oo uu lahaa asagu khalqiga uu lahaa iyo makhluuqaadka amarkii iyo taladii iyo nidaamkii iyo xukumkii iyo dastuurkiina asagaa yeelanaya saa darteed waxaa isdaba yaalla alaa lahu alkhalq uunka rabbi baa iskale iyo abuuritaanka wاlmru maamulkiiy taladan asaga iskale ma kala hadhaan dad aaminsantahay rabbi baa abuure subxaana wa tacala oo makhluuq baan ahay addoon daciif oo rabbi ku hoos nool baan ahay oo ka amar qaadanaya haddana aad xeerbeegti iyo brotocool iyo balaayo iyo dad kale wax ka qaadanaysa waa khalad isma qabato isma qabato kala daa ilaahay baa abuure subxaana wa tacaala oo khaaliqaasaa gacantiisa ku noolahay haddana amarka iyo maamulka iyo dastuurkayga iyo dhaqankayga iyo xukumkayga mucaamalaadkayga iyo nolosheeda waxaan ka qaadanayaa qawaaniin gaalan ka qaadanayaa xeer soomaaliyeed baan ka qaadanayaa xeer jajab baan ka qaadanayaa brotocool baan ka qaadanayaa howlaha howlo soconaya ma ah saa darteed waxaa la yidhi ittabicuu maa unzila ilaykum min rabbikum walaa tattabicuu min duunihi wliyaa qaliila maa tadakaruun wixii rabbi xaggiisa laga soo dejiyey raaca layidhi maxaa yeeley asagaa talada iska asagaa ku abuuray dantaada iyo maslaxadaadana asagaa garanaya waxa kugu haboon waxa kugu san waxaan kugu samayn wanaagaada xumahaada asagaa garanaya saa darteed waa in asagii la raaco laga amar qaataa la doonayaa in la kala qaado laba arrimood oon kala tegi karin oo islaasimaya lama ogolo kufr iyo sandaqiya gaallimaana ka imanaysa ha raacinaa la yidhi ilaahay sokodii cidaan ahayn awliyada iyo dadka wax sheeganaya iyo gacallada iyo boqorada iyo isimada iyo dadka wax ismoodaya ee waxbana aan ahayn dadka ayaan waxba laga qadanin baa nabiga waxaa lagu yihi salawat ullahi wasalaamu calayhi uma jacalnaaka calى shariicati min almri faاtabicha walaa tattabic ahwaaءa aladiina laa yaclamuun inahum lan yuqnu canka min allahi shaya nabi maxamedow shareeco iyo nidaam iyo diin ilaa qiyaami saaca ummadda lagu dhaqayo u soo ayaan kuu soo dejinay raac bal ayada ayada middaa ayadaa dabagal wadiiqaha dhabaha ku istaag maxaa lagaaga digayaa walaa tattabic ahwaa aladiina laa yaclamuun baa leh nin kastoo diinta aan aqoonin ama ku khaldama ama wax ka yahay marka la fiiriyo waa jaahil jaahil weeye inaad qayb taqaana waa macquul laakiin marba haddaad xaqi ka baydhay ood gara marsan tahay aqoon kastoo adduunyaood leedahay ama mid kastoo dunyadooad ka warqabto maadaama shareecadii iyo waxyigii iyo rabbi xaqiisii aad ka gaasirtay meel lakaga dhacday jaahil baa tahay maxaa yeelay adduunyadu maalmo yar baad joogtaa cimri yar baad leedahay cimri yar baad joogtaa yani ilaa shan iyo toban sano waxaa tahayba lama arko cimri qaalibka ummadana waa toddobaatan ilaa lixdan wey waxaa kusoo hadhay afartan iyo shan sano meelahaas afartan iyo shan sano marka muddo gaaban wey muddo gaaban weeye marka inta inaad u shaqayso ood u daasho u xoogto u dhidido tii noloshii abadiga ahayd ee muhiimka ahayd ee lagama maarmaadka in aad gacan bidix ku qabato ama aad ka gaasirto ama aad ka boodaba waa mushkila iyo dhibaato muslimiinta maanta haysata in badanoo ka mida weeyaan gaalana horaan baa haysatay walaa tattabicu min duuni wliya qaliila maa tadakaruun walaa tattabic ahwaa aladiina laa yaclamuun ayaa meesha taalla lama ogola marka inaad tiraahdo ilaahay baa subxaana wa tacaala rabbigayga mudabirkayga maaligayga wamaca dalika xukumka waxaan ka qadanaya meel kale waxaa taalla walaa yushriku fii xukmihi axada ilaahay maamulka iyo talada iyo nidaamka iyo diinta iyo meesha amarka laga qadanaya rabbi subxaana wa tacaala ma ogolo xukumkiisa kowniga ee qadariga iyo kiisa amrigae sharcigae diiniga ah labaduba wax shariga rabbi subxaana wa tacaala kuma laha saa darteed lama ogolo in howlaa la kala qaado wa an ixkum baynahum bima anzala allah walaa tatabic ahwaa'ahum nabi maxamedow bulshada xataa qolyaha ahlu kitaabka kuu imanayaay waxaad ku xukuntaa baa le wixii rabbi xaggiisa ka soo degay ee waxyi diin ahaa ku maamul baa layidhi nabigu wuxuu caddaynaya arrinta ayada ah ayuu caddaynaya wuxuu hi taraktu fiikum shay-ayni lan tadiluu bacdahuma kitaab allahi wa sunnatii walan yatafaraqa xataa yarida calaya alxawd waxaa idinkaga tegay maadaama la dhumi karo oo dadku waddada ay ka baydi karaan oo naf iyo balaayo iyo jin iyo insi iyo shayaaiin iyo ibliisba ay shaqaynayaan oo in badan badan ay badan tahay baadida iyo asbaabteeda iyo waxyaabaha muqhriyaadka iyo shubahaadka shahawaadkuba ay badan yihiin nabigu sal ly slam wuxuu ka tegay cisma iyo shay arrintaa lagaga samatabaxo oo lagu badbaado ah kitaabka rabbiga iyo sunnadiis kitaab baa la soo dejiyey waraaq iyo dastuur iyo buug iyo kitaab baa la keenay kitaabka asaga waxaa lasoo raacshay tarjumaankii fasiri lahaa haddii kitaab qur-aan ummadda faraha laga gelin laga dhaqaaqi lahaa waxbaynu sheegan lahay waxbaynu ku andacoon lahayn ashtakaan soo gudbin lahay laakiin kitaabka waxaa lasoo raacshay nabigii tarjumi lahaa ee fasiri lahaa cadayn lahaa wa anzalnaa ilayka dikra litubayina linnaasi maa nuzila ilayhim nabi maxamed waxaanu kuusoo diray kuusoo dejinay kitaab kitaabka asagana waxaanu usoo dejinay inaad ummadda u fasirto wixii ay garan waayaan wayasaluunaka can ilkhamr yasaluunaka can ahila yasaluunaka maadaa yunfiquun baad maqlaysa nabiga waa cadaynaya yasaluunaka can alanfaal yani wax kastoo saxaabada ka ishkaalgala nabigay weydiinayeen waana u fasiray tii markaa la weydiiyo nabigu cilmigeeda usan haynin rabbi buu ka warsugahay kadibna waa laga jawaabi jiray saa darteed baa labaatan iyo saddex sano qur-aankuu degayey kolba waqaa'icdii xaaladihii socday marka lagu qiimaynayo nabigu wuxuu ihi kitaabka rabbigay iyo idinkaga tego intaad ku dheggan tihiin dhumi maysaan oo baadi noqon maysaan kitaabki iyo sunnaduna kala tegi maayaan ilaahay ay xawd u yimaadaan kitaabka quraanka oo socda iyo sunnadii saxiixadeeda socota ayaa nabiga maalinka qiyaama xawdka loogu keeni doonaa darka muslimiinta nabigu ka waraabin doono intii loo diidaba mooyeen yay iman doonaan labaduba kala tegi maayaan kitaabka qur-aankan ku dhaqmaayo anigu qur baan ahay sunnadana ma ogoli wax jira maaha sunni baanoo sunnadaan ku dhaqmahaya qur-aanna ma ma ogoli wax jira maaha ma kala tagaan waa lafdii xagga rabbi ka yimid sunnaduna waa macnihii iyo nuxurkii kitaabka qur-aanka ah wey saa darteed culma waxay yidhahdaan alkitaabu maxfuud wasunnatu maxruusa kitaabku waa maxfuudo inaa naxnu nazalna dikra wa inaa lahu la xaafiduun wey sunnaduna waa maxruusa waa la ilaaliya aima iyo jahaabida iyo culamaa ilaalisa markastoo zanaadiqo iyo wadaacin iyo kadaabin soo baxaan culama rabbi u saaraa mar kastoo axaadiidta wax kastoo meel ku qoran la iska deliishado oo qaala rasuululahi dadku ay u qaataan wax kastoo nabiga loo tiriyo inuu saxiix yahay ama xadiid yahay ilaahay jahaabida iyo culumo soo saara iyo muxadiiin iyo aima kala sifayso kala shaandhaysa wixii asaxay waxaan asixin ummaddu kala cadaysa marka sunnadan waa maxruusa nin wax ku dari kara iyo nin wax ka goyn kara midna ma jiraan ee inagu danteennu ma tahay wey inaan ku badbaadno xadhiggaas la laada ee cirka ka yimid ee nabiguna u hayay salawatullah wasalaam intaynu ku dhegno ma ku badbaadnaawe laakiin adugu diinta waxna kuu noqon mayso sunnadu waxba kuu noqon mayso kitaabka qur-aanka meel la ka jabi maayo adoon baa marna ku wanaagsananaya ku badbaadaya marna ku xumaanaya xadiidka xaakim iyo keyrkii baa soo saaray can abi hurayra waana xadii saxiix wey waxaynu oga jeednaa wuxdat alkhaaliqiya waxay keenaysaa wuxdat alxaakimiya ama waxdat alkhaaliqiya waxay keenaysaa waxdat alxaakimiya abuurihii maadaama uu keligii yahay arrintaa waxaa ka laasimhaya xaakimku inuu keligii noqdo xaakimku waa inuu keligii noqdo in alxukmu ila lilah inuu keligii yahay baa ka laazimaysa saa dartee nabig wxu sal slam uusiikum bitaqwa allah markii linoo dardaara nabi maxamed maxamedo wuxuu waxaad idiin dardaarma ilahay cabsidiisa inaad rabbi ka baqdaan ilaahay subxana wa tacaala ka cabsataan wasamci wataaca inaad ismaqashaan waa in hadalka la dhegaysto ood si wanaagsan u dhegaysato haddana hadalkaa lagu amray wanaagga aad fulisood adeecdaa la doonaya amiirkii waa in la adeeco mas-uulkii muslimiinta waa in la adeeco nin kastoo mas-uuliyad qaada in la adeeca waajib wey bal culumadu waxay leeyihiin siday diintu cadaynayso ruux kastoo muslima oo khayr ku faraaya inaad adhecda waajib wey yacni aaca mutlaqame waa aaca muqayada oo amarkan iyo khayrkan uu amray fii hada alxaala xaal uu ku amray inaad raacda waajib wey maxaa idaa dukurtum billaahi fantahuu baa nabiga ka sugan salawatu ullah wasalaamu calayh wain kaana cabdan xabashiyan mujadaca ninka amiirka ah ama madaxweynaha ama taliyaha ah hadduu doono addoon xabashi ah oo dhagaha iyo sankaba la gooyo Eh, dhigoo dhan ba la xaabiye allah ka dhige waa ninka u liitee dadku qaarkood ay eh, quursadaan wey ama la yeso ama la daraabo weeye ama la dhalinyarsado wey ruuxaaso kale allah ka dhige maadaama muslim yahay mas-uulla yahay xilna hayo waa in lagu xurmeeyo laga amar qaato haddaan la kala roonanin roobku ma haddaan la kala amar qaadanin waxba socon maayo waxba socon maayo fainahu man yacish minkum fasayara اkhtilaafa kaiira facalaykum bsunati wasunati اlkhulafaaءi الraashidiin اlmahdiyiin fatamasakuu biha wacaduu calayha bاnawaajid wإiyaakum wmuxdaثaat اlumuur faina kula muxdaثaةi bidca wakula bidcaةi dalaala xadidkii dheera cirbaad ibnu saari waad garanaysaan macruufka ahaa xadiidka wuxuu tilmaamay in uu iman doono ikhtilaaf ikhtilaafka ka u xunna waxaa weeye ikhtilaaf fi اlafkaar wاlmabaadi ikhtilaaf fi اlcaqaa'id in lagu kala tagaa u daran dadku inay midna madow yahay midna cad yahay midna dheer yahay midna gaaban yahay mid uu ballaahan yahay midna u dhooban yahay wax macnaa ma laha waxna laguma qiimeeyo ikhtilaafka la sheegaya waa ikhtilaaf ku salle caqiida ku salle ama camali ku salle ama mabda iyo itijaah iyo afkaar ku salle wey kaas waa mushkila waana ciqaab iyo cadaab markuu dhaco ruux kastana uu dareemaya wey waa waxa hadda taagan muslimiinta waa qaybsamay maamulkooda iyo nadamkooda waa qaybsamay ilaa konton iyo laba dowlood baa loo qaybiyey awaameeqa caalamlislaami konton konton iyo ko meelaasaan filaya soomaaliya ka dabageey konton iyo laba inay noqonayaan baan filaya waa konton iyo laba dowladood oo maanta mid taladeedu ay ka goda aysan jirin mid ismaamusha mid mas-uul iska ah mid madax bannaan caskariyan siyaasiyan iqtisaadiyan xataa haqaafiyin u madax bannaan ma jirto mid kasta meel baa laga haystaa nin baa ku korkaajayoo haysta yacanii waa la ahayd kontonka waa ka way dhaaftay boqolaalan bay maraysa itijaahaadka maanta jira haddii la xisaabo boqolaalan bay kor dhaafaysa ninka waxaa lagu leey waa fulan kan waa shaafici kan waa maaliki kan waa xanafi xagga caqaidka dilolod kan waa qadari murji saalimi karaami ashcari waxbaa la wadaa haddii loo soo laabto xataa dacwa asalafiya ama qolyahan ummadda tawxiidka ugu yeedha laftigooda baa sii qaybsamay waxaad maqlaysaa kan waa rabiici kan waa jaami kan waa saruuri kan waa qudbi baad maqlaysaa midkan waa xasani waa la baaba sheekhana meesha la marayo ilahay baa subxaana tacaala og iyadoo laga yaaba yaabo eh, khilaafaad fara badan marka la dhuuxo eh, la dabagalo inuusan wax sii weyn u dhaxaynin haddana waa la baaba'ay khilaafkaas qaybsamay ee siyaasiga ah abba iyo afkaartan kalena ku xidhantahy hadday muslimiintu hal khaliif leeyihiin oo asal sunnadu waa maxay hal amiir oo waaxidan la helow muslimiintu waa inuu maamulo hal madaxweyne kama fi saxiix muslim wa hayrihi ijmaacu lmuslimiin wuxuu ku guntamay muslimiintu inaysan yeelan karin wax ka badan hal madaxweyne ijmaaca waxaa soo gurinaya dahabi fii kitaabihi almuqadama azahra fi axkaam aimati lkubra imaamati alkubra waxaa soo gurinaya alxaafid abu nucaym alasbani fi kitaabihi tahbiit اlimama ibn xasm fi kitabi marat اlijmac xaafid ibn xajar fatx اlbari ibnu taymiya wuxuu leeyahy wasunnatu an yakuna lilmuslimiina imaama waaxid yani talada muslimiintu ma qaybsanto lannu hadday qaybsanto lada muslimiinta qaybsanto wuxuu odhanayaa anugu waxaan leeyahy waxaan heshiis la gelayaa dowla heblaayo adu waxaad leedahay geediyaan la gelaya hebel wuxuu leeyahy jaamac baan la gelaya hebel wuxuu leeyahy xasan baan la gelayaa waa la kala bixi muslimiinta hal qodobay isku raacaan war ninkan aan la heshiino ama aan iska dhicinno aan dayno ama aan la dagaalanno aan wax u qabanno ama aan goyno marnaba lagu heshiin maayo kuwii wada deganaa mandiqada yarbaa heshiinla somaali baa heshiinla maaa meel kale aadaysaa maxaaba dowlado kale iyo muslimiin kale ka dayb waxaynu oga jeednaa ikhtilaafkaa taagane iman doonaayey nabigu waa sheegay waa musiibo iyo balaayo soo socota balaayadaas soo socota maxaa xalka ah daawadeedu waa maxay nabig xul sal ly slam facalaykum bisunatii wa sunnati alkhulafaa'i araashidiin ariiqaygii iyo ariiqa khulafadii suubanaa un wanaagsanaa ha la qabtaade kuwaa dhab ha la yidhahdo taa haddii lagu dhago waa la badbaadayaa fatamasakuu biha wacadduu calayha binawaajid iskana ilaaliyaa layidhi waxyaabaha gadaal laga keenay diinta laga daba tuuro shay kastoo wanaagsan waxbaa laga dabageeya ninku hadduu wanaagsan yahay oo nin rageed yahay oo ilaahay rasuulkiisa ku xidhan yahay oo ummadda anfacay nin xumaan ka daba tuura la waayi maayo gabadhu inantu hadday wanaagsan tahay ninbaa faraha ku taga waxuun ka sheegay shayga wanaagsan ee xasanka ah nin wax ka daba tuura ninkaasoo marka ama wanaag doonka ah ama xumaan doon ahoo zindiiq oo baatini ah, la waayi mahay oo ceeb iyo balaayo ka daba tuura sunnada ayadaa ah ee wanaagsan iyo cismada ayadaa ah malabkaa saafiga ah sunta lagu daree bidcada iyo muxdadadka laska ilaaliyaa layidhi maxaa yeeley bidco kastaay waa baadi baadi kastana waa fi naar sida riwaaya nasaa-i keyrka ee cadaynaysa saxiixa xadiidka abu daawud tirmidi daarami ibn maaja iyo keyrkood baa soo saaray waa xadiis saxiix nabigu fidnooyinkii iman doonay waxbuu ka tilmaamay wuxuu ihi yuushiku an yaqcud ee yaqcud arajulu muttakiyan calى arikati yuxadau bxadiiثi min xadiiثi fayaquul baynana wa baynakum kitaab allah kitaab allah fama wajadna fiihi min xalaalin istaxlalnaah wma wajadna fiihi min xaraamin xaramnaah alaa wainama xarama rasuulu اllah milu ma xarama allah nabig wuxuu hi khilaafka waxaa ka mida iman doona balaayada soo socta waxaa ka mid a waxaa dhici doonta in la helo nin ku dangiga kursi ama sariir ku fadhiya oo odhan doona anugu kitaabka qur-aanka waxaan kayn ma ogoli min alfaatix ilaa birab الnaas suurat الnaas baan diyar wax ka qaato xadid xadiidkaad sheegaysaan iyo bukhaari iyo muslim iyo saxiixeyn iyo sunan iyo masaanid iyo macaajim iyo ajza iyo hawlahaas aطraaf hawl itaalla maaha war kada maya anu kitaabka qur war kitaabka qur yaa ku keenay nabi maxamed xadiidkuna waa maxay waa hadalkii nabiga in huwa ilaa wax yuuxaa wamaa yantiqu can ilhawa in huwa ilaa wax yuuxa yaa kuu fasiray yaa kuu keenay siad ku ogaato inuu kitaabku kitaab rabbi yahay nabigaa sheegay haddii nabigu kitaabku keena waad qaadanaysaa sunnadeena waa diidan isqabatii waxaan isqaban karin wey kaasaa iman doonaa layidhi midka asaga maxaa waxaa muxuu odhanayaa kitaabku wuxuu xaaraam waa ka fogaanaya wuxuu xalilo waa qaadanaya intaa waxaan ka waayay hawl intaa lama wuxuu ihi waxaad ogaataan dardaaran buu nabigu dhiiba waxaad ogaataan nabi maxamed wuxuu xarimay ama ummadda u jideeyey wuxuu la mid yahay rabbi subxaanahu wa tacala wuxuu xarimay ama xalila bila xukmiyo isku mid wey waa laba masdar weeyaan xagga tartiibka ama xagga tashriica iyo iyo agga talaqiga iyo ku noqoshada iyo arujuuc cinda tanaasuc waa nafsa shay wey hal masder wey marka la fiiriyo agga ixtijaajka iyo agga tashriica la eego ama marka culmadu waxay dhaqan markay wax daliishanayaan inay aayadda qur-aanka sheegaan kadib xadiidka ku xijiyaan saddex ijmac ku xijiyaan afar qiyaas sheegaan kadib istinbaad isdilaal iyo wax caynkaas ay sheegaan qowlu saxaabi ay raaciyaan waa min xayu tartiib waa la ogolyahay ama min xayu alxujiya qaabka in la xujaysanayo uu xujo yahay ama tashriic yahay ama masdar loo laabanayo u yahay nafsa shay weeye waa waxyi ayib nabigu arintaas qaabkaas oga digay waa in laga digto waa buuxan kuwa haddana loo yaqaano qur'aaniyiinta meel kastay dhooban yihiin yurub iyo galbeed bay dhooban yihiin soomaaliyay joogaan kenyadanu ka nimid bay joogaan meel kastay taagan yihiin waa zanaadiqa ka fara weeye mulxidiin ah in la dilana waajib wey ninka tabaruh laha la doodo oo xaqa loo caddeeyo hadday ka laaban waayaan in wixii nagaga aadanoo in lala halgamaa waajib wey asalkooda waxay ka soo bilaadeen hindiya oo ingiriiskaa keenay waaga hore kadibna caalam islami ay ku fideen ilaa ay caalamka dhan wada gaadheen waad la waxay aad marka dambe u taasiiriyeen maaleysia iyo ilaa eh, bariga asia bay aad utahay bariga fog bay aad u taasiiriyeen waagii dambena duwal khaliij bay soo gaareen soomaaliyana saasay kusoo gaarheen masar bay waagi dambe dhasha dhigteen ay ku badnaayeen waa niman la yaqaano dayib arrintaa nabiga waa kadib salawatullah wasalaamu caleyh waa in la iska ilaaliyo waa in la iska ilaaliyo haddaba maadaama waxda alkhaaliqiya aanu soo marray waxda alxaakimiin aanu soo maray labadaa waxaa ka dhalanaysa maadaama alla keligii yahay khaaliq yahay xukumka iyo maamulka iyo nidaamka iyo dastuurka iyo kitaabkan asaga uu leeyahay waxaa ka laazimi qodob saddexaad oo ah haddii la iskhilaafo oo la ismaan dhaafo oo laysku dhaco oo la isfahmi waayo xagge lagu kala baxaa maxeer iyo geed baanu aadnaa ma baynu ku kala baxnaa ma gaalaan arrinta u geynaa ma soomaaliya duqayda iyo simada iyo balabaadyaha iyo wabarada lagula laabta xaggee la geeyaa yani laftirkeedii shareecada waa caddaysay oo marjiciyadu loo laabanaya cinda tanaasuc marjicii cinda talaqi wax laga qaadanayo wey cinda tashriic cinda talaqi cinda tacalum meeshii wax laga qadanaya kitaabka sunnadu ahaa haddana haddii la doodo oo laisku dhaco laisfahmi waayo meesha loo laabanaya waxaa weeye kitaabka sunnadaa weeye fain tanaasactum fii shayin faruduuhu ila allahi wاrasuul in kuntum tu'minuuna biاllahi walyowmi اlaakhir dalika khayru waaxsanu ta'wiila wadaadu waxay leeyihiin fii shayin waa nakira fii siyaaqi shart fain tanaasactum fii shayin bal ay nooc shay kastaba mid yar ha noqdo mid weyn ha noqdo arrin caqiida ha noqoto arrin camali oo farci ha noqoto arin siyaasadeed ha noqoto mid qoys oo ijtimaaci oo bulsho ha noqoto kala qaad ma laha wax kastood isku maandhaaftaan ood isku qabataan baa layidhi waxaad u celisaan kitaabka rabbigay iyo ilaahay subxaana wa tacaala iyo rasuulkiisa loo celiyo haddaad ilaahay rumaysan baa le maalinka qiyaama shardi baa lagu xidha haddaad iimaan leedahay ood iimaankaad sheeganaysa uu dhab iyo run kaa yahay waa inaad dib ogu laabato oo lagu kala baxo kitaabka rabbiga iyo sunnada soomaalid waa hore waxay odhan jirtay kitaabku waa garacdaw markii laisqabtay oo xoogow waxay dhihi jireen hebelow maxaanu kala baxnaa gar sokeeye mise garacdaaw anaa soo gaadhay oo iska daadeed ad qiyaasi kartaan baa soo gaahay raggiina waaweyn hadda fadhi warkeed baddaa haddaad tiraa garcadaa waan ku kala baxaynaa taa macneed waxaa weeye shareecadaan ku kala baxaynaa shareecadu waxaa weye waxba laisku dhaafay ninka xaqiisa ha qaata kana xaqiisa alla kala baxo amaa garsokeeye xeer beegti iyo xeer iyo reebel waabay gabadh naga dileen iyo waabuu far naga gooyon ku cafine iyo xeer baa nooga yaalla iyo ninkan mugtiisa waa labaatan halaad iyo waa toban halaad iyo meel waxaan aqaanaa ninka ragga mugtiisa waxaa weeyaan labaatan iyo shan halaad gabadhuna waa toban waa xeer yaallo oo lagu dhaqmahayo yacni howlahaas waxaa loo yaqaanaa xeer sokeeye oo waa xeer tolnimo oo islaamnimo ay ku leeyihiin kii rabbiga ee eh, waxaa weeyaan cadaawo wey xeer cadaawo wey gar cadaawo wama ikhtalaftum fiihi min shayin fa xukmuhu ila allah wax kastood aad ku khilaaftaan baa leehi faxukmuhu ila اllah arrintiisa iyo goyntiisa iyo gartiisu rabbi baa subxaanaه wa tacala iskale kitaabka iskale laqad taraktukum clى اlbayضاء layluha ka nahaariha laa yaziiqu canha bacdii ila haalik wman yacish minkum fasayra اkhtilaafa kaiira facalaykum bima caraftum min sunatii wa sunati اlkhulafaaءi الraashidiin nabig wuxuu leey waxaa idinkaga tegey diin cad axkaamtooda ay caddahay wax sharcan u baahnayn nin kastoo luqadii carbeed fahmaayey oo wasaa'ilkii aaladii garanay fahamkana rabbi wax ka siiye oon doqon ahayn diinuu fahmi kara wey saa darteed sheekhulislam imti wuxuu leeyahay kitaabka qur-aanka wax yar buu nabigu ummadda oga fasiray saxaabada wax yaroo ishkaal ku jiray buu u fasiray niman baa eh, waxaa ujeeda ibnu taymiya wuxuu leeyahay qur-aanka oo dhan nabigu sal ly slam waa dul maray laakiin meelsha ishkaaliyada wax yarun ba iska ahay wayasaluunakaad maqlaysa waa laga jawaabaya wax yar wey ama intiisa kale way fahmahay ayagaa isku ariyi jire way garan jireen wixii kaa ishkaalgalana shareecada cadays bacdulaimana waxay leey nabigu min min suurati alfaatix ila naas waa fasiray sida inagu akhrin oo kale iyo si ka wanaagsan buu nabigu u ahriya waana tarjumay lakin waxaad moodaa inuu xoog badan mabda ohanaya fikirka qowlka odhanaya in nabigu sal slam wixii ishkaal galan way inta kale ay fahmi jireen saxaabadu waana sida raajix awe maxaa yeele waa diin iska cadoo leyluha ka nahaariha habeen iyo maalin waa oo lagu dhumayo iyo meel cad oo dharaar oo maalin maalina ah, midna malha diinta waa simantahay habeenkeedu iyo maalinkeedu waa isku mid meel kasta axkaamteeda waadix wey ninkuu caddeeda helaysaa kitaabkii baad ka fahmi kartaa adigii baa haddaad dalabta fahmi kara nabig uu sal slam waxaa intaa dheeroo e, e, ninka halaagsama ee fasahada ama baadiyooba gadaashay wuxuu ku baadiyey dubaa layidhi waxaan e, dhumi doonaa nin ka leexday ilaa habeenkaas habeenkaas nin ka lee maalinkaa nin ka leea cad dharaarta nin ka leexdan baa dhumi doonaba waa nin ilaahay shaqi uu ka dhigay oo waxun ula doonay unbaa dhumi doona mayeen wax la garan waaya me waa shay iska cadow saafi ah oo xalaal oo khaalis oo barax tiran weeye shareecadu nabig wuxu uri sal ly slam khilaaf badan baa iman doone maxaa xalka ah maxaa daawaka ah? waxaa daawa ka ah fa calaykum bimaa caraftum min sunnati sunnada nabi maxamed nin koobi kara ma jiraan Eh, imaam shaafici fi risaala wuxuu leeyahay laba shay nin ixaadayn kara ma jiraan allua lua alcarabiya nin odhan karana ashcaarteedii iyo qasaa'ideedii iyo mucalaqaadkeedii iyo malaaximteedii iyo qawaacidkeedi oo dhan baan koobay ma jiraan labana helay sunnada nebi maxamedna salawaatu ullahi wasalaamu calayh nin keligii odhanaya wax kastoo nabiga laga wariyay anugan aqaanaa ma jiraan laakiin marka lasku biiriyo lasku gegeeyo culummada cilmigood oo dhan wax sunna nebi maxamed oo ma jiraan diinta nabiga laga dhaxalay ummadda kama maqno hal xadii kama maqray ibn xasan wuxuu ninkii yidhaahday xadiis nabi maxamed baa dhexda ka baxoo fakaday kaafir bilahi alcadiim xadiis baa la waayey dhexda ka baxay iyo yowm alyamaama yarmuuk ragga dhamaadan ba qayb raacday qur-aan baa raacay iyo xadiis baa la waayey zanaadiqada warkooda ninkii warkaa lagu arkay wuxuu yihi waaba kaafir bilahi alcadiim maxaa yeelay ballanku rabbi subxaana wa tacaala baa burahayo ah qur-aanka annagaa dejinay annagaana xifdinay qur-aanka xifdigiisa waxaa soo gelaya sunnada xifdigeed maxaa yeelay sunnadu waa macnihii iyo sharxii kitaabka qur-aanka aw saa darteeda lafdigu iyo sharixiisu ma kala hari karaan in qur-aanka lafdigiisa rabbi xifdiyo sunnadan usan xifdinin suurtagal maa saa darteed macanihii iyo lafdiga waa maxfuudiin waa la xifdiyey wixii aad garataanee sunnadayda ah ku dhaqmaalayay addoon baa tahay sunnadoo dhan ma koobi kartid wixii aad markaa hay sida sunnadan ku istaag hebel baa yidhi iyo sheekh hebel baa yidhi iyo hebel baa igu diidan waa laigu dilhayaa iyo nin baa igu khilaafsan iyo tol iyo qaraaba ma haysiiyo waxay taageera ma hay warkaa jooji iyo wa sunat اkhulafaa اraashidiin khulafadii afartahayd iyo nin soo khaalifo wanaagsan diinta ummadda ku dhaqo dhan baa soo gelay sida ah waa in ayagana sunnada lagu dhagaala doonaya awal waxaa soo arbacadii baa soo gelaysa bacdeen waxaa soo gelaya nin kastoo khaliif wanaagsan ah oon ummadda ku dhaqaa ariiqii maxamed iyo ariiqii saxaabada iyo ariiqii salafka saalixa ah ibn maaja iyo keyrkood soo saaray waana xadiis saxiixa haddaba maadaama la yidhi haddaad iskhilaaftaan waa inaad u laabataan kitaabka iyo sunnada lama odhanin markaad iskhilaaftaan waa inaad u laabataan shaafici maalik abu xaniifa axmed xambal iyo keyrkii ibnu teymiya fii kitaabihi minhaaj sunna wuxuu leeyahy majaladka shanaad ama afraad wuxuu leeyahay ilaahay naxariistiisa waxaa ka mid a ah inuusan ummadda u celinin marka la iskhilaafa nin fikraddii ama shaksi ra'yigii ama koox uusan ummadda u celin walaa ma dhihin nabigu saxabada loo laabto dadka u khayr badnaa ee ummadda u wanaagsanaa ee xulki muslimiinta ah lama odhan ha loo laabto waxaa la ha loo laabto nabiga iyo ilah loo laabto sunnada nabi maxamed iyo kitaabka rabbiga loo laabto maxaa yeele labadaa ma khaldamaan laakiin abubakar waa khaldamaa cumar waa khaldamaa cumaan waa khaldamaa cali waa khaldamaa annaga meesha fadhina waynu khaldannaa boqol kiiba sideetan ummadda waa khaldami kartaa laakiin boqol kiiba boqol inay khalad isku raacda macquul maaha suurtagalla maaha ummaddu waa macsuuma marka maadaama nabigu macsuum ahaa ummadu jumlatan bay macsuum u tahay laakiin tafsiilan ma aha macsuum macsuuma uma aha saa darteed naxariista ka ah in rabbi yidhi kitaabka sugnaa loo laabto hebelo waa waxaasan qaba kitaabka gatus saasay ila tahay bixi markaad ka soo yeelahaya xadiidka ka keen markaad ka soo raacahaya aniga waxay ila adna waxay kula tahay asaga waxay la ayada waxay la tahay waxay ila tahay maxay kala qaadayaan waxba kala qaadi laakiin haddaad tiradaa kitaabka sidanaa ku qoran sunadii sidanaa ku qoran nabigu sidan uu leeyahay ilaahay sidan uu leeyahay waa war cad wey nin marka ilahay ninka ilahay lagu kari waayo waa nin banaanka banaanka istaagay wey kullukum kullu axadin minkum aw kullu naas yadkhuluna aljannata ilaa man sharida can illaahi shiraad albaciir ninka ilaahay ka carara siduu awrkiiyo ritigu u carara mooyee nin jannada waa u diyaar weye waa la fududeeyey wax yar baa islaamka lagu soo galaa si adagna waa looga baxaa kalimatayn aad ku hadasho keliya baad islaamka soo gelaysa laakiin hadhow marka lagaa saarayo lagu tagfiirinayo shuruud baa lagu eegi mawaanic baa lagu fiirin amay sidan tahay ama xanuunsanaa ama ammaankay maskaxa lagaga jiray ama aad u xanaaqay ama uu sakatiyo caraboobo ku dhacay ama khaldamay ama jaahil yahay yani waxyaabaa ma la fiirinaya lama odhan maayo marba hadduu kufri ku dhacay waa in la tagfiiro daaqada laga saaro yani waxaa lagu soo galaa daa'ira waasica baadinta lagu soo galaa min baab dayiqana waa lagaga baxaa baab dayiqoo aad u adag oo la adkeena waa lagaga baxaa deg badanna looma baahno saa darteed waxaynu leenahay ilaahay naxariista waxaa ka mid a in kitaabka sunnada ummadda loo celiyey kitaabka sunnada laga amar qaato wadaaduhuna maxay noo qabanayaan wadaaduhu niman xun ma ah waa niman wanaagsan ahlu khayr weeye waxayna u sacyanayaan ummadda inay kitaabka sunnada fahansiiyaan ayagu marka waxaa xubinka nagaga aadan waxaa weye inaanu ixtiraamno u ducayno karaamayno ayna meela kaga dhicin una aragna inay yihiin wasiile aynu ku gaarina fahamka kitaabka sunnada waa ariiq loo sii marayo fahamka kitaabka sunnada ma aha ujeedda ma aha inaa shaafici marada duldhigato oo tira anu asagaasa igu filan ka dhaqaaqi maayo waa diin la-aan wey inaad tira anu waxay ugu filan wadaad hebel wuxuu yidhi waa xaq wuxuu diidayna waa baail aydna waa dulmi kale iyo diin la-aan wey wadaaduhu waa wado loo sii maro fahamkii maadaama abtarkii diinta uu fog yahay oo xilligii waxyigan la soo dejiyey iyo sunnadan la soo dejiyey ay fogeyd rag badanna ay soo guuriyeen diintu abtir iyo tix bay leedahay dariiqad u sii maraysa waa waasita culummadu liltabliiq waliadaa'i rasaala ee ma aha dad la caabudo ama laga amar qaato ayagu kitaabka sunnada booskoodi taagan ma aha waynu kaalmaysanaynaa nebi maxamed salawat ullahi waslaam calayhi maynu caabudaynaa mise waa wasiilo ilaahay subxaana wa taala lagu gaadho cibaadadiisa waa wasiilo lagu gaadho dariiqii nabiga ilahay lagu caabudi lahaa waa wasiilo lagu gaaro dariiqii iyo qaabkii iyo habkii rabi loo caabudi laha ee ma aha waasida la caabudo nabigu waa waasida liadaa risaala walitabliiq ee ma aha waasida cubuudiya ma aha waa farqiga u dhexeeya qolyahan salafiyada ah ama tawxiidka ummadda ugu yeedha iyo qolyahan suufiyada udhexeeya suufigu wuxuu ku leeyahay nabi maxamed waa waasida noo dhoweynaysa ilaahi subxaanahu wa tacaala asagoon lasii maraya oo cibaado ahaan baa loo sii maraya awliyadu cibaad ahaan baa loo sii maraya shufaacadu waxaa loo sii maraya cibaad ahaan baa loo sii maraya waxaa caddeeya nabhani fii kutubihi ibraahim albayjuur baa fii kutubihi ku caddeeya kulligood baa caddeeya inuu yahay awliyadu iyo culummadu iyo nimanka waaweyne qaangaadhyaalka ay yihiin waa sado cibaadoo la oo lagu sii nasanaya kadibna ka weyn la aadahayo ayagaa caddeeyay ama annagu waxaan leeyahay culummadu iyo muslimiintu iyo saxaabada kulli waxaa weeye waa ariiq liadaa'i risaala walitabliiq weeyaan ixtiraam bayna mudan yihiin iyo sharaf iyo wanaag nabi maxamedna xil loo soo diray buu gutay intaas baan ku mahadinaynaa oo ku mudan yahay oo lagu saliyi oo lagu naxariisani xaqiisana waa leeyahay laakiin nin la caabudo ma ah nin ilaahay subxana wa tacala isaga loogu dhowaanaya ma ah ayib waxaa loogu dhowaan inaad rumayso inaad raacdo inaad jeclaato inaad ka amar qaadato waa cibaado laakiin ujeeddo in asaga la caabuda ah ma aha waa farqiga weyn baa meesha ku jira oo u baahan in la fahmo qodobka afraad aynu kusoo kobayna waxaa weye waxaynu leenahay maxay shareecadu u leedahay haddii la iskhilaafo iyo haddii wax la baranayo iyo haddii masale la baranayo iyo haddii wax la tashriicinayo kulliba kitaabka loo laabto loona leeyahay culummadu iyo a'immadu ma aha ujeedaba waa sida loo leeyahay wax lagu bartay diintana lagu fahmay waxaa loo leeyahay aakhiro zamaanka nabig wuxuu sheegay sal l slam inay iman doonaan a'ima mudilluun ummadda dhuminaya ina ahwafa ma akaafu calى ummati kulu munaafiqin caliim lisaan kulu munaafiq caliim lisaan waxaa kaloo soo orortay ina ahwafa ma akaafu calaykum bacdii kulu munaafiqin caliim lisaan waxaa soo orortay ina ahwafa ma akaafu calى ummati alaima almudiluun ummadayda waxyaabaan oga baqaya ka u daran waxaa weeye een wadnaha farta ku hayadaan nabi maxamed ahay munaafiq cilmi badan oo aftahana oo nagnagla oo kaa farxalanaya waa munaafiq diintu kusoo duulay inuu diinta manjaxaabiyo oo muslimiinta kharibo oo dadka rogo usoo kacay wa maca daalika kitaabkiibuu bartay sunnadiibuu bartay fiqigiibuu yaqaanaa taarikh muslimiintu ka warqabaa itijaahaadka iyo khilaafiyaadku la socdaa wax kastoo ka warqabaa halkaa hadduu soo istaga waxad leedahay waa sheekh u caalimsanaa waxbuu saa usii daynaya muslimiintii mabaadi'doodii iyo taarikhdoodii baa loo furtay markasyo xarumo waxbarasho diraasaad meel lagu sameeyo kanaday ka furan tahay maraykan bay ka furan tahay soomaliya ka furan tahay kenya meel kasta ka furan tahay waa jaamacado dhan oo lagu baaro muslimiinta khilaafaadkooda canaasirtooda meelay ka yimaadeen waxyaabaha sensitifekaay ka xanaaqaan ay ka kacaan ka dhacaan waxay ilaaliyaan caadaadkooda lagu baara waxaas dhan waxaa loo baaraya in lagu kala furfuro boolbool lagu kala dhigo la ogaado reebel meeshay ka xanaaqaan anugu meeshaan ka xanuunsado sheekhani garab fadhiya meeshuu ka xanaaqo kadibna ha dhow aniga la qudaynaya isna waa la qudayn waan sardirayna marka dambe yani dhaqankaasaa socda munaafiqiintaas cilmiga badan ee aftahanada afqabeenka ah kuwaasaan ummadda oga baqaya inay dhumeeyaan oy dariiqa weydaariyaan oy karkaarka ka leexiyaan xadiidka hore axmed baa soo saaraya min xadiidi cumar ka cimraan bin xusein baa laga wariyaa bayhaqi iyo tabarani baa soo saaray fi shucab kii saddexaadna axmed iyo tabarani baa so sar min xadid abi darda iyo heyrkoodba saa darteed baan lagu aan lagu odhan aimada ha loo laabto aimada ha la kaalmaysto wax laga barto diinta waa talaqi iskaga soo bood ma aha laakiin marka la murmo ayaga lagu kala buxo lama odhan minhaaj lama xanti iyo afarta bood ah, afar axkaam afarta bood baa laga dayaa iyo meelahaasaa la tagaa waxba kama jiraan axkaam kitaabkaa laga dayy oo sunnadaa laga dayy waxaan la xamayna aan ma jiraan oon kitaabka rabbiga ka ahayn iyo sunnada nabi maxamed alka salawatullah waslamu caleyh saxaabadu arrintaa ayada ah bay aad u dhiirigelin jireen ummaddana kala hadli jireen cabdullahi bn abi ibn cabdiraxmaan ayaa maalin wuxuu u yimid cabdulahi bn cumar bn khaaab radi allahu tacala canhu wuxuu ku yidhi salaat lxadar oo afar afar waa naqanaa maqrib waa naqaan subaxna waa naqaan iyo fajar salaat lkhawfna qur-aankaa sheegay salaadan safarka xaggee rabbi ku sheegay buuri inaa najidu salaat alxadari wa salaat alkhawfi fi lqur'an walaa najidu salaata safar buuri salaat eh, khawf waxaa lagu sheegay suurat waxaa salaat اxadar diinto dhan baa cadaynaysa qur-aanko dhan baa cadaynaya amaa salaat safar markaad musaafirka tahay iyo jamci iyo howlaha isku qoofalina axkaamta nabi maxamed cadaysay kuma hayna buur haddaba ibnu cumar xagad keenteen buu leey wuu inkiraad baa ku jirta ibnu cumar wuxu uhi ya bna akhi ina allaha caza wajal bacaa ilayna muxamada sal اla alay slam walaa naclamu shaya fainamaa nafcalu kamaa ra'aynaahu yafcal buuri wuuu i wiilyaho aan adeer ku ahay walaalkay wiilkiisiiow way kaa maqan tahay buui aad bay kaaga maqan tahay waa sidee maxaa yeelay nabi maxamed baa ilaahay noo soo diray buui annagoo juhalaa oo mushrikiina oo wataniyiina waxaa naqaana usan jirin waxba garanayn si rabbi loo cabda lama yaqaan maxaa shirkia lama yaqaan maxaa tawxiid iyo ikhlaas lama yaqaan maxaad mudan tahay lama yaqaan maxaadan mudnayn lama yaqaan annagoo juhala ayaa rabbi subxaana wa tacaala maxamed noo soo diray walaa naclamu shayan nabi maxamed wuxuu samayn jireen ku aragnay baan samaynaa bu ama qur-aan ka hel ama ka aday ku taalla aday kuu taalla ama kitaab rabbigay ku arag ama ha ku arkin ama ha dhex taal amaysan dhex ooline nabigu waxaanu ku aragnay ardaanu nahay macallin baanu lahayn macallinkii asagaa wuxuu samayn jiray baan xarfan bixarfan u samaynaabu waadna kaa maqantan ugu kala wadi yani dood kalama taalla meesha bal qur-aankan ka baannayo kuma jirta miya ma laha saxaabigu maadaama nabi maxamed oo samayn arki jiray oo la safray jahaad iyo xaj iyo cumar intaba la safri jiray oo u yaqaan war badan lama baahno kitaabka qur-aanka ku taallaa iyo nabigaa waa masaa darajo waa isku yakfi xadiidka ibnu xibaan baa soo saaray ibn maaja waana xadiis saxiixa tusaale labaad saali ibn cabdillaah ayaa aabbihii saali ibn cabdillahi wuxuu maqlay aabbihii cabdullaahi oo su-aal la weydiinaya nin reer shaam ah ayaa su-aal weydiinaya wuxuu yidhi cabdulaahi tamatuca ka war bilaha xajka intii la cumraysto oo la xalaalooba yowmu tarwiya maalinka sideedaad xaj ma la xidhan karaa oo hal bil ma la gudagelin karaa cumri iyo xaj tamatuca ad aad samaysaana inta badan loo badan yahay bacdulamn le waa saga waajib ay leeyihiin cabdulahi wuxuu idhi haa waa in la sameeyo sunno wey waana bannaan tahay wuxuu yidhi cabdulaahi ina abaaka kaana qad nahaa canha buui aabbaha cumar ummadda u diidi jiray buui marka seed u samaynaysaa aabbaha cumar oo khaliif raashid ah oo taqaano muusan ogolaan jirin atamatuc fi ashhur xaj in cumriya laisraaciyo xaj muusan ogolaan jirin saa darteed waxba kama jiraan wey macnaheedu ibnu cumar wuxuu ku yidhi ara'ayta in kaana abii qad nahaa canha wa sanacahaa rasuulu llah buui wafir saxaabada fiqigooda fahamkooda meesha ka taagan itibaaca wuxuu ihi bal ka waraniyo hadduu aabbahay diido ummadda ka reebay nabi maxamedna uu samayn jiro ummadda fari jiray maxaynu samaynaa amru rasuulilahi yutabac am amru abi buuri ma amarka iyo talada nabi maxamed baynu raacaynaa mise aabbahay oon jeclahay oo nin wanaagsana amarkiisaan raaca on isxijiya nin kastoo muslim oo caqlia odhan maayo cumar hala raaco oo nabiga halaga tago nabi maxamed casr ha laga loga halaga dhaqaaqo cumarna ha la dabagono cidna odhan mayso laakiin shubha gashay khalad qulub yidoo ninkaa ku dhacay in laga saxa hadda muhiim wey waa laga saxaxaya faqaala rajul wuxuu bal amru rasuulillaah ilaahay nabi maxamed taladiisa iyo amarkiisa in la raacaa mudan oo waajiba faqaala ibnu cumar laqad sanaa rasuul llah haddaba susaa maha garta adaas xidhay muqadima u natiija ka soo baxday nink wuxuu ihi aabbahayba aabbahaabaa diiday ee maxaa ibnu cumar u samaynaysaa wuxuu ihi aabbahay diiday nabiguna uu sameeyey maxaa xal ah ma nabigaynu raacnaa mise aabbahay nabigaynu raacaynaa misku xukuntay a in nabiga la raacay adaa isgowracay hadaba nabigaa sameeyey aabbahayna waa diida sedhe tabdhe adum xageen geynaa nabiga hadla raaco warku dhan yahay ilaahay baa yidhi haddii lagu yidhaahdo nabi maxamed baa yidhi wa idaa ducuu ila allahi wa rasuulihi waa inaad qaadato suu u socday taqliidkii iyo itibaac la-aantii u socotay heer waxay gaadhay ay bacdulculamaa yidhaahdaan gabadha shaaficiyadda ah inanta shaaficiyadda ah iyo wiilka xanafiga ah isma guursan karaan waa xaaraan inay isguursadaan wiil xanafiah ma banaana gabadh shaaficid inu guursado maxaa yeelay isku salaadba ma nihin ba yidhaahdeen oo ninkan xanafiga ah hadduu istalaantala istoobo dhiig ka yimaado salaad waa ka buraysaa meelaha qaarkood hadday neef kaaga timaado salaada xanafiga ka buri mayso wa waxaa wax kaama buriyo adugu waa kaa buriyaa yani isku baabman isku diinba ma nihin ba yidhahdeen halkaasay gaadha muddo ka badan ilaa dhowr boqoloo sano ayaa nin xanafi uusan guursan karin inan shaaficiyaa ah. waa dhexdeera oo hadda laba boqoloo sana laga joogo meelaha ama saddex boqoloo sana laga joogo ayaa ninkan iskale ah tafsiirka abu sacuud abu sacuud ninkan tafsir iskale xanafiga ah yaa wuxuu yidhi gabadha shaaficiyadda ah aynu ka soo qaadno inay tahay ahlu kitaab oo kale ninka muslimka ma u bannaan inuu yahuudiyad guursada haa nasraaniyadna haa u bannaan ahlu kitaabka sooma bannaan in la guursada haa haddaba ka soo qaad inay gabadha shaaficiyada ay tahay sida ahlukitaabka kale idan fayajuusu lilxanafiyi an yatazawaja shaaficiyatan nunzilhum mansilata ahlkitaab ninka intii la ammaanay waxaa leeya mufti aqalayn baa tahay aad baa loo amray sheekh asaga ah wadaadii xilligaa joogay iyo axnaaftii joogtay iyo shaaficiyadii waa loo hambaleeyey lianna wuxuu keenay ijtihaad iyo fiqi khatar u keenoo ah in gabdhaha shaaficiyaadka laga soo qaado gabdhahan reer yurub oo kale ama qolyahan diinta ee nasraaniyada haysta ama yahuudiyada haysta ahlkitaabka ah siday u banaan tahay nin muslima inuu ahlo kitaabiyad guursado kitaabiyad u guursado ayay u banaan tahay ninka xanafigaa ah inuu guursado kitaabiyad heer waxay gaadhay ay shaaficidu yidhaahdaan kutuba abi xaniifa iyo ardadiisii dambe labada nin ee waaweyne abu yuusuf alqaadi iyo maxamed xasan ashaybaani mooye inta kale kitaabtooda waa lagu istiijisan karaa intii la jeexjeexdo iyo musqusha suuliga lala geli karaa oo saxaradii kaada laskaga tiri karaa war maxaa jira waxay yidhaahdeen waxba kuma qoraba kitaab aayadna kuma qor xadiidna kuma qor waxay ila tahay iyo waan arkaa iyo ra'yi maxdi ku qoran waa buug baybal caadi a ah way waan waxba ku qorayn saa darteed abi xaniifa iyo raggii ka dambeeyey waxaan ka abu jacfar ataxaawi iyo maxamed xasan ashaybani iyo abu yuusuf waxaan ka ahayn oo nimankaasu xadiidka ku ficnaayo aathaarta ku ficnaamo inta kale kitaabtoodu waxay lamid waraqa aan hayn lamid yihin halkaasay gaadhay waa la isku fogaaday hadda u dambeysay sheekh albani raxmatulla aleh herka waxay soo gaadheen alxaram almaki oo afar imaam ay ku tukadaan jamac shaaficiya salaada hore jamaca la tukan waa shaaficiyo salaada hore jamaca oo xanaabila salaada hore jamaca ah xanafiya salaada hore jamaca oo ah maalikiy xilligii ka horreysay ibnu taymiya xilligiisii afar qaadi bay dowladdu lahayd qaadi maaliki qaadi xanafi qaadi xambali qaadi shaafici ninka shaaficiga ah inuu u xugunto oo qaadiga maxkamadda xanafiyada taga ma awoodo xule ma banaan inaa oo maxaa ma xaggaan tagahaya waxaasaa la soo maray sheekh oo lagu rafaaday haddana taagan tii oo marka cilmiyeysan oo la susuubiyeyna haddaba waa taaganta waxaad arkaysaa sheekh bin wasan raxmatullah calayhi nin u tacasub haya asaga mooye cid kale aan ka dhegaysanayn waxaad kaloo arkaysaa sheekh ibn cuthaymiin raxmatullah calayhi nin u tacasubi aan cid kale wax ka dhegaysanayn waxaad arkaysaa ninkuu le sheekh albaani ma khaldamo bad indhaha oo u tacasubi aan cid kale wax ka yeelayn oo markaad sheekh albaani sheegtood xogow xadiisiisa aad axkaamsi ictimaad waa ku jeclaanaya haddaadan sheegin ninkaa sheekhalbaanimo sheego sheekhu kacsan yahay miisaan waxaad arkaysaa culamo meelo kala joogta nin wax ku qiimaynay tii anugu ag hore soofiyada kala dagaalamayna ee taqliidka ah oo qaabka le iyo sharka loo geliyay ba haddaba yaalla kitaabka rabbiga iyo sunnada laga marqaato culamadana nin kasta iimaankiisa sunnadiisa iyo tabaciisa lagu xurmeeyo taqliidka badan iyo xadgudubkana laska ilay ictidaalka iyo wasadkaas ha lagu socdo xadiidka u dambeeya tirmidi iyo keyrkii baa soo saaray waana xadiis saxiixa abi shurayx alkhusaaci ayaa wuxuu leeyahay maalin maalmaa nabiga nagu soo baxay wuxuuna yidhi abshuru alaysa tashhaduuna an laa ilaha illa allah anii rasuul اllah qaaluu bala ina hada alqur'aana sababun wuxuuhi muslimiinay bishaaraysta khayr rajeeye maxaa yeelay miyaydan qirsanayn inuu rabbi keligii yahay cibaadana keligii u muto oo alla yahay ha waad qirsantihiin inaan anigu ilaahay waan ictiraafsannahay haddaba bishaaraysta waxaad ogaataan qur'aanka waxaa la yidhi waa xadhig sabab weeye cirka ka yimid oo dhulka loo soo lalaadhay arafuu biyad illaahi wa arafuu biaydiikum xadhiggaa fiid qaybta kore ilahay baa haya subxana wa tacaala qaybtan dhulka timidna idinka gacanta idinka haysta fatamasakuu bi xadhiggaa ku dhega xadhigyaan la sii daynin fainakum lan tadiluu walan tahlikuu bacdahu abada intaad kitaabkaas qur-aanka haysataan iyo sharcigii nabi maxamed haysataan weliga dhumi maysaan maalinkaad laakiin ka tagtaan oo ka dhaqaaqdaan wax hadda idan haysta weeye burburkaas iyo rafaadkaas iyo dulligaa iyo saqaarkaas aad ku jiraysaan xadiidka ibn xibbaan iyo ibn nasr almarwsi fi qiyam leyl iyo keyrkood baa soo saaraya abaraan bisanadin saxiix ibn cumar waxaa lagu tilmaamaa inuu ahaa idaa samica xadiian min rasuuli lah kaana lam yacdu maaa lam yacdu kaana idaa samica xadiian min rasul lam yacdu walam yuqasir duunah xadiidka nabiga maxamed ee loo sheegay ee agtiisa ka sugnaaday ma uusan tallaabi jirin ilaa oo ku dhaqmo kamana gaasiri jirin bale kama gaabin jirin gaboodfalla lama ogolo xadgudubna looma baahno waa in loo dhexeeya dhexdhexaad ma kuntu bayna adhurikum wa alaykum bkitaab اllah axiluu xalaalah waxarimuu xaraamah nab wuxuu muslimiinay intaan anigu noolahay aniga adeeca anuu intaan idin dhex taaganahay iga amar qaata waxaan idin fara yeela waxa idinka reebana ka taga hadhow haddaan dhinta maxaa hal ah maxaan ka tegay dhaxal baan ka tegey diin baan ka tegey sunnaan ka tegey fa calaykum bisunati kitaabka rabbigayna wa calaykum bkitaab kitaabka rabbigiina ogaada wuxuu xaaraam ka dhiga xaaraam ka dhiga wuxuu xaalay xaalaleey nabigu wuxuu inoo sheegay alaa wa ina almulka walkitaaba sayaftariqaan maamulka iyo boqortooyadu iyo madaxtooyadu iyo awooddu iyo qur-aanku way kala tegi doonaan baa le qur-anku bartaas u dhaqaaqi doonaa maamulka iyo madaxtooye siyaasaduna meel bay aadi doonta fakunuu maca alkitaab duuruu xayu maadaar baa le kitaabku meeshuu u wareegayo meeshuu tago dhankaa mara oo waxadda taagan brotocool iyo qawaaniin iyo xeerbeegto nidaam baa maamulka laga qaataa iyo xukunka laga qaataa kitaabkana maali maalin baa inti loo akriyo la dhunkado yaa meel la dhigaa armaajada kugu jira ama boortu kugu jira waan la akriyaa kadibna meel baa la dhigaa kitaab miskaa saaran iyo saxiixeyn iyo bukhaari iyo muslim meeshan saaran oo wax lagu xukumay inaad aragtahay adduunka waa naadir haddaysan jirinba ayib waa laga tegay maadaama mulkigu iyo sulaanku iyo kitaabku ay kala tegi doonaan duuru xayu maadaar kitaab kitaabku meeshu waxay soo saareen ahlu sunan wlmasaaniid iyo keyrkoodba oo weliba tawaatar can rasuulilah alaa ina ahla kitaabi iftaraquu calى tintayn وasabciina mila waina hadihi اluma sataftariqu calى alaaثin وasabciina mila um, ahlu kitaabka idinka horeeyey yahuud waxay u kala jabtay buu nabig sal slam todobaatan iyo saddex qayb toddobaatan iyo ko qaybood ko iyo toddobaatan qaybood bu kala jabtay diimood bay kala qaateen nasaarada ka dambeysay hal firqay ku dareen oo toddobaatan iyo laba u kala jabeen muslimiintuna waxay u kala jabi doonaan toddobaatan iyo saddex kooxood oo diimood nabig wuxuu yihi tintaani fi nnaari wawaaxidatun fi ljanna alaa wahiya aljamaca todobaatan iyo saddexdaas toddobaatan iyo laba ka mida ahlunaar wey hal koox baa naajiya oo badbaadayso wa hiy اjamaaca nabi maxamed oo jamaaca fasir baa leyy kama fi bacd اriwaayaat wuxuuna ku fasiray maa ana alayhi waasaabi maa ana calayhi اlyowm waasxaabi riwaayada dacfi baa ku jira uu sheegay sheeh mud raxmat iyo sheekh cabdalla bin yusuf ay sheegaan iyo rag badan ba ay caddeeyaan dacfi baa ku jira dacfi baa ku jira sheekh camar cabdilmucnasna culm waxay leeyihin marka la firiyo shawaahid iyo mutaabacad fara badan xasanay noqon karta almuhim macnuhu waa saxiix xataa riwaayatan hadday ziyaadadu ay daciifto macnaha waa saxiix jamaacada la sheegahayo waxaa weeyaan wuxuu nebi maxamed iyo saxaabadiisa ay ku dul sugnaayeen maxay ku dul sugnaayeen in kitaabka rabbiga iyo sunada loo laabto maamulkaiyo taladuna hal shay oo waaxida u yahay ayaa lagu sugnaa intaasoo firaqa maadaama ay jiraan oo balaayada ay jirto oo la fasahaaday oo la baabi'i doono ruuxa muslimka waa inuu dadaalo oo ku dadaalo inuu noqdo ruux muslim ah oo bal firqadaa naajiyad inuu galo isku dayo xagga haddii la sheegay in balaayadaas iyo baaba'aas iyo toddobaatan iyo laba firqa ay naargala yihiin nabigu wuxuu raaciy oo caddeeyey laa tasaalu taa'ifatu min ummatii mansuuriin laa yaduruhum man khadalahum xataa taquuma saaca xadiika fi saxiixin wahayrihi buu ku yimid laa tasaalu taa'ifa min ummatii yuqaatiluuna cala alxaq ظاahiriina clى man naawأhm xatى yuqaatila aakhiruhm almasiix الdajaal abu daawud baa soo sar bisanadin xasan iyo keyrkoodba fii saxiix muslim waxaa ku sugan daa'ifada inay yihiin reer galbeedka yani muslimiinta galbeedkooda oo shaam madiine marka la joogo galbeedkeeda shaam wey fii saxiix bukhaari waxaa ku sugan xadiidi mucaadna inuu ku tilmaamay wahum bishaam buuri shaam bay joogaan galbeedkay joogaan daa'ifadaas firqa naajiya iyo daa'ifa almansuurana sida raajix waa kala duwan yihin laba kale kooxood way sida raajixa inkastoo sheekh rabic iyo kheyrka ay dhahan waa isku mid laakiin sheekh muqbil iyo sheekh albani raxmatullahi alayhi salaan cawdiye rag badan iyo sheekh cabdullahi yusuf jidac ay kala saarayaan waa laba kale kooxood daahirka nusuustana tilmaamaysa inay kala duwan yihiin firqa naajiya waxaa soo gelaya ruux kastaoo muslima oo naaji ah oon ku dhicin shay mukafir ah shay uu diinta kaga baxo daa'irada islaamka uu kaga baxo ruux kastoon ku dhicin ruuxaas waa naaji haba la ciqaabo hadhow intii la ciqaabo jannada hagga laakiin naaji wey laakiin aa'if almansuur waa koox kuwa ka duwan oo culamaa oo aqoon leh oo mujaahidiina oo dagaalama aan ahayn qaacidiina wax lamid aan ahayn oo magacaaban meel gooniaa lagu sheegay gobol gooniaa lagu sheegay xilli gooniaa la tilmaamay amaa eh, naajiintu waa fara badan yihiin firqa naajiya marka waa ka duwan tahay aaaif almansuura qodobkii u dambeeya shanaad aan ku khatimo waxaanu leenahay sunnadu waa najaah waana safiinatu nuux ninkii fuula ee doontaa sunnada soo raacay waa badbaadahaya ninka ka degana hirka iyo mawjadaha qaday mawjadaha baailka iyo balaayooyinka la kacaaya duufaanada dabaylaha la kacay faman itabaca hudaaya falaa yadil walaa yashqa aliqtisaadu fi sunnati axsanu min alijtihaadi fi lbidc cbdulahi odhan jira ibn mascuud inaad sunnada ku gaabsato ood camal yaroon sii fara badnaynba aduun waafajiso kitaabkai sunnada dhaqankii salafka in yaroon fara badnaynba oon sii badnaynba ayaa kuu dhaanta bidca fara badanoo caaw dhan wado laakiin aan waafaqsanayn xaqi iyo diinta aan waafaqsanayn magacl ku dasho xaakim baa soo saara asagoo mawquf iyo heyrki xadiidu caaisha fi saxiix waad garanaysaa man axdaa fii amrina hada maa laysa minhu fahuwa rad waa qaacida kuliya oo lagu dabaqaya fii jamiic albidac ama caqadiya ha noqoto ama ijtimaaciya ha noqoto ama farciya camaliya ha noqoto kala qaad ma lah man sanaca amran calaa hayri amrina fahuwa rad man camila camalan laysa caleyhi amruna fahuwa rad intaasoo riwaaya min xadii caaisha waa soo aroreen fi sunan waayriha wa fi saxiixayn marka waa in laska ilaaliyo bidacda layska ilaaliyo oo sunnada nabi maxamed oo kitaabka sunnada laga qaato lagu dhego loona simiro fahamkii salafka la kaalmaystay culamada wanaagsan ayaa la doonaya maalin maalmaha ka ah, ayaa ibnu cumar baa wuxuu sheegay xadiidkii ahaa addoommaha ilaahayow gabdhaha muslimaadka ah hadday codsaa inay masaajida aadaan oy kusoo tukadaan yaan loo diidin ay saacoy doonaa habeen iyo maalin halla fasaxo wiiluu dhaloolayaa bilaal ayaa wuxuu hi aabbow haweenku nabi maxamed sheegay maanta ma joogaan kuwo khariban baa jooga ilaahay baan ku dhaartay haweenka anu mas-uulkaa fasxi maayo maalinka laakiin habeenba maya habeen ma ogoli waa wili aabihii cabdullahi waxaanaq wuxuu ihi ma nabi maxamed baan xadiid kaaga sheegay markaas waxa leeda waan diidanahay tuu lacnaday oo saddex goor lacnaday oo dhan kalaasoo dharbaaxo farba meel dhigay yaa wuxuu ihi wallaahi laa ukalimuka abadan famaata cabdullaahi walam yukalima abadan cabdullahi wiilkiisa markuu garaacay kadib yo wuxuu ku dhaartay ilaa uu ka toobadkeenay marka asaga inuusan la hadlaynin cabdulaahi asagoon la hadlin oo wiilkaa weliga ah, xataa salaan kari diin bu geeriyooda yani xadiidka naxmik lagu sheego maxay ila tahay maxaa wareeg shaheel baa saa lama rabo sidiisa ku qaab duubduub baa loo qadanayaa diinta nebi maxamed ee wax la kala reebaya lama arko yaa ayuha nnaas idkhuluu fi silmi kaafa lama ogola in la kala reebo xadiidka fasaxya baad garanaysaan waxaa kaloo raaca mucaawiya bin abi sufyaan radi allahu tacala canhu waagoo shaam amiir ka ahaa yaa khaniimo fara badan oo la helay dahab xoolo badan oo la helay wuxuu damcay inuu isku iibiyo ribal fadl oo dahab aan dhalaashanayn oon qadaadiic ahayn iyo dahab qadaadiica buu isku iibinayay wuu kala badiyey ribal fadli buu sameeyey cubaada ibnu saamid oo joogaa wuxuu hi war ma banaana ribal fadli way xaaraanta naga jooji wuxuu hi baa la diidaya cubaadadu way kaa maqan in la kala badiyo dahabka lama diidin ee daynton baa la diiday ribanna si aan mamnuuca mooye ribalfadl waa fasaxan tahay war nabigaan ka maqlay jooji maxaa ugu asadkeey wuxuu ihi uxadiuka can rasuulilah watuxadiunii can ra'yika lain akhrajanii allahu laa usaakinka biardin laka calaya fiha imra buuri maxamed baan kaaga soo tabiyey oo xadiid baan kuu sheegayaa aduguna ra'yi baad la taagan tahay waxay la taad la taagan tahay aniguna nabi baa yidhi baan ku lehay ilaahay baan ku dhaartay duulaankan iyo jihaadkan maanta aynu ku jirra markuu dhammaada buuri oon gaalada aan kala faraxaana haddaamana shahiidinoo nabad kusoo laabto waxaa igu ballan abuuro ah ilahay ballan kula galay dhul aad mas-uul ka tahay inaana joogin dhul aad mas-uul ka taod amiir ka tahay dib dambe degi maayo buur war maxaa jira xadiis nabi maxamed baan kuu sheegay ray baad la timid waxay la tahay bal u fiirsa hadda war baad la soo istaagtay duulaanka kumuusa shidin cubaada waa isagoo nabad qabo ka soo laabtay markuu ku soo laabtay shaam ritigiisii awrkiisii iyo faraskiisii iyo alaabtiisi u qaatay madiinu soo aaday cumar baa markaa khaliif oo nool oo jooga maalmo kadib madiina soo galay cumar baa abaa welido maxaa kugu dhacay aw meeshan kugu ogaa soo caalimkii muslimiinta mada ahayn waa ku sidee wuxuu idhi saasaa dhacdayoo dhaar baan galay mucaawiyo inuu ka toobadkeena mooyee oo ra'yigii xumaa uu la yimid ka toobadkeena mooyeen inaana mar dambe aanan tegin daar iyo meel mas-uul asagu ka yahay cumar waraaq buu qoray mucaawiyu canaantay wuxuu idhi saacadan laga bilaabo eh, eh, cubaada wax talo ku leeda maba xukuntidba si toosa wuxuu uga marqadanaya cumar aduu maba xukuntid gubernatoraad ka tahay soomaha shaam ma xukuntid la soco asagaa ku xukuma wixii diina asaga ka qaab aduu shacabka kalead ka adagtahay amaa cubaad kuma jiro awooddaada asagana wuu waani wuxuu hi khayr allah ku siiye ku laabo waddanku haddaadan adugu joogi lahayn dhib baa ka dhici lahaye ku laabo alaabtanna qaado khayr allah ku si u duceeyey ku laaba buuli wuxuuna ku yidhi yaa abawaliid irjic ilaa ardika buuri faqabax allahu ardan lasta fiiha wa amaaluka buuri abuulado dhulkaada ku laab ilaahay ha duleeyo oo dufa ku bixiyo dhul adigu aadan joogin cid kula mida buri dad wanaagsan oo diinta u dhidhiyaya oo ka xanuunsanaya sunnada lagu ciyaaraya dhul aysan joogin barakala'aan ba allah ka dhigay buuri ku laab mucaawin wuxuu yidhi laa imrata laka calayka waxmil innaasa calaa maa qaala fa ina huwa alaamir buuri mucaawiyow siduu sheegay ummadda ku maamul amarkaana soo saar wareegtadaana bixi asagaa aamira buuri aduguna ma'muur baa tasacda laga bilaaba yacni saasay saxaabadu iyo salafku samayn jireen waxaa kaloo ku daraynaa ninka loo yaqaana qaasim ibn maxamed oy caaisha iyo daw ahayd ayaa maalin su la weydiiyey waxaa lagu yidhi caaisho cajaba min caaisha kayfa tusallii fi safari arbaca wa rasuulullahi kaana yusallii rakcatayn baa layidhi eedada markay safarto maxay afar u tukataa nebi maxamedna laba u tukan jiray wallaahi waa la yaab baa leyii farta lagu godaya waxaan lagu xamanayaa wiilkeedida u waxaaba la eegayaa marka inuu udhiidhiyo u ficiloodo eedida u taageero waa uqmanada yidhahdo ma odhanayo wuxuu ihi yabna akhi calayka bisunati rasuulilaahi xayu wajadtahaa buui fa ina min annaasi man laa yucaab buui wiil yahow adeerkaan u ah waxaad yeeshaa buuhi sunnada nebi maxamed dabdha oo qabo ku dhega iyada meel kastood ka hesho ama cadow ka hel ama suufi ka ag ama jahmi ka aghel ama salafi baxtiga ka ag hele sunnada nebi maxamed meeshaa ka ku dheg buui waxaadna ogaataa dadku dadaan laga hadlin oon la xaganin baa jire soo reeba bui caaisha waa umulmuminiin waa ruux weyn oo qiimo badan hooyadan wey waxba ka sheegen faraha ka laakiin sunada nabi maxamed meeshaad ka heshaba qabso ku dheg sunada somaa nabi maamed baa samey raac bui nabiga raac caaishana faraha ka qaad dadaan la canaanin baa jirto maxaa la yidhi eh, lama canaanta can haddaad sii wey aarka asagaa waxaa soo saray ibn cabdilbar fi jaamicihi bisanadin xasan ibna cabaas baynu ku daraynaa ibna cabaas ba waxaa lagu yidhi watigii waa dheeraadaan filaya waa soo koobaya insha alla mutcat اlxaj baa waxaa lagu yidhi sidii ibni cumar oo kale ibn cabaas oo ka warran baa lashhur xaj in la cumraysto kadibna xaj lagu xijiyo way banaan tahay waana diinta nabi maxamed curwa wuxuu ku yidhi waad kharibantahay niyo abubakar iyo cumar waa diidi jireen iyo cumaan wuxuu yidhi marka eh, yaa curaya araahum sayuhlakum buuri waxaan filayaa ummadda in la halaagi doonaba maxaa yeelay aquulu qaala rasul yaquluuna qaala abubakr wa cumar waxaan la taaganahay bu ilaahay nabi maxamed baa yidhi allah yidhi la taaganahay waxay safka la soo istaagayeen oo meesha la imanayaan buu abubakr cumar baa yidhi war abubakr iyo cumar nabigaas ku dirana alla kala daay meyti laskuma qasee abubakr iyo cumar xuban bay leeyihiin nabi maxamedna xuban bay leeyihin rag yaa lasku leynin wuxuu odhan jiray amaa takhaafuuna an tucadabuu aw yuksafa bikum alard an taquluu qaala rasuul wa qaala fulan miidan ka baqaynin in laydin cadaabo ama dhulkaba laydinla gooyo ama cirka balaayo laga soo daayo inaad tirahdaan darteed nabi maxamed baa hebel wuxuu yidhi saa culum waxay leeyihin xataa haddaad aayad fasirayso ood xadiis nasahayso lama ogolo culum waxay yidhahdeen aayad baad fasiraysaa nabi maxamed baa caddoya sharxay hebel wuxuu yidhi ibnu jarir wuxuu yidhi ibnu kaiir wuxuu yidhi ibnu taymiya wuxuu lama ogolo mamnuuc saxaabi wuxuu yidhi mamnuuc wey nabigu hadduu fasiro war damba labada la dabagelmay markaa nabi maxamed weeyo saxaabada imow waad weeye taabiciin imow heerbe heer laakiin in nabiga ruux lagu laro oo lagu kabaayo waxay keenaysaa waa tanqiis iyo acni wey iyo istikfaaf iyo ihaana wey lama ogola arrinta iyada ah. daarami baa soo saaray abdulbar xadidka asaga iyo keyrkood bisanadin saxiix laba hadal oy leeyihiin suaana thawri iyo awsaaci baan ku khatamayna waxaa sunnada laga helaa in la raaco tuma'aniina kalsooni yaqiin baa laga helaa deganaasha laga helaa calol adeeg baa laga helaa sufyaan athawri baa ardaygiisi la odhan jiray eh, shucayb bni xarbin cafwan ayuu u yeedhay wuxuu niyo waa socdaa bal caqiidada aan kuu yeedhayy bug soo qaab caqiidii buu u yeedhayey inuu kalaam yahay minhu bada wa ilah yacuud wixii o u yeedhayey markuu dhammeeyey yaa wuxuu ku yidhi shucaybow idaa waqafta bayna yaday illaahi caza wajal fasa'alaka can hada alxadiid maalinka qiyaama marka la yimaado oo ilaahay caqiidadan uu ku weydiiyo faqul yaa rabbi xadaanii bihada alxadiidi sufyaan ibnu saciid athawri waxaa tiradaa buuhi ilaahayow caqiidadan waxaa ii yeeriye ii meeriyey sufyaan ibnu saciid athawri intaa markaa tiraadaba iskaga dhaqaaqd meesha uma halli baynii wa bayn illah caza wajala buui yani markaad intaa adu tiraado aniga rabbi isku hayadaa buui anaa aqaana meeshaan geenaya caqiidadan sufyaan thawri wax ka wariya taabicin wax ka wariya bal kibaaru taabiciin markaas wax ka wariya taabiciin buu gelin saxaabuu gelin nabi maxamed buu gelin jibriil buu gelinhaya waa dhamaatay waa war gaaban wey marka intaan ana aqaana meeshaan saaraya adugu markaad yeedhsato ee lagu imtixaano ka dhaqaaqbul yacni waa nin caqidadiisa iyo diintiisa ku kalsoon yaqiinna huba oo leh aakhare marka lagu weydiiyo waxaad tiradaa diintan waxaa ii sheegay sufyaan uma khalli baynii wa bayna rabbi caza wajal aarka waxaa soo saaray dahabi baa sheega fi eh, tadkir ku sheegaa siyarkana waa ku sheegaa waxaa kaloo isnaadiya bisanad ku sheega abulqasim alalaka'i fi sharxi sunna bisanadin saxiixin haabit awsaaci wuxuu odhan jiray alayka biaahaari man sl aarkaasa igu dambeeya waa lasoo eegayaa alayka biaahaari man salfa wain rafadka naas alayka waxaa laasimtaabaa l biaahaari man sl dadka hore aaaartooda dhabdhabaa le ku dheg wain rafadaka naas dadku haba ku diideen qasama in lagu taageero lagu sacabeeyo lagu bombooniyo lagu garab istaago keliga ku nafbax sidii abeesadii ku dheg ka dhaqaaq wa iyaaka wa aaraa arijaali wain zakrafuha laka biاlqwl iska ilaali buu i ragga fikradooda iyo ra'yigooda iyo ani waxay la tahay hebel waxay la tahay an waxay la quman anigu diinta ma aqaane waxayse la tahay bu kule war diinta haddaadan aqoonin maxaa kaa galay bannaan mar anigu diinta ma aqaane waxayse la tahay war diinta haddaad aqoonin isxurmeeyo iska aamo shibdhi ninka yaqaana weydii fasaluu ala dikri in kuntum laa taclamuun araa rijaal iska ilaali haddayba doonaan ha kuu lagu xaladeeyo waa ilbaxnimo iyo waa reermagaalnimo iyo waa baysaani iyo ha lagu yidhaahdee ha u bixin buri weliga ha la qurxiyo ha la xaladeeyo cusbiyo halla mariyo haw dhaqaaqi ku dheg salafka aataartoodi wuxuu idhi faina alamra yanjalii wa anta calaa siraatin mustaqiim xaaladdu waxay kala bixi doonta oo fidnadu ay caddaan doonta oo la kala dhaqaaqi doonaa adoo wada cad ku taagan yuhadhow nin soo laaban doona midbaa soo laaba midbaa toobadkeen midbaa sufiyada ka soo bixi midbaa qadariye ka soo bixi midbaa irjaah ka toobadkeeni adaa laskugu kaa iman ha dhaqaaqin adugu tubta aad hay ayaga ama soo biiri doona ama dhammaan doona haw dhaqaaqin bur aarkana waxaa soo saaray ibn cabdilbar iyo ajuri fi shariica iyo khadiib albaqdaadi fi lfaqi mutafaqi iyo abunasr asajasi fi kitaabi arad cala man ankara alxafa wasawd bisanadi saxiix hada bilahi towfiiq wsal allah wsl ala nabina mxamed